تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa darsigeeni shanaad ee kitaabkeenni hee ee safiinatu najaat soo ma ahayn waxaan ka bilaabaynaa insha allahu tacaala faslun shuruudu jamci taqdiimi arbacatun faslun shuruudu jamci taqdiimi salaadaha in lasoo hormariyo shuruudda u taallahay arbacatun afar weeye musaafir baa tahay tusaale ahaan salaadihii baa isku kaa qabtay waxaa rabtaa safarkii inaad duhur iyo casr isu keento maqrib maqhribio cishana ee eh, aad isu keento marka shan salaadood weeye laba iyo lababa isku raacaan salaada subax meesheeda lagama kaxayn kara ayada amaa duhurka iyo casarka duhurkaa loo soo horumarinayaa jamcu taqdiim baa la dhahaa casarkii intii lasoo raro waqtiga duhurka aad tukanaysid maxaa loo yaqaanaa jamcu taqdiim taqdiim waxa weye lasoo hormariyey maqribkiiyo cishihii xilligii maqribka markaa maqribka tukatid cishihiina soo raraysaa maqribka la tukanaysaa isna maxaa loo yaqaanaa jamcu taqdiim jamcu taqdiim baa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi sheikhu raximahullah marka aad rabtid in aad salaadihii duhurka iyo casarka aad duhurka isugu soo rarto xilligeedii ama maqribka iyo cishaha maqribka isugu soo rarto afar shardi baa lagaa rabaa warkaama ku dhacay kow albadaa'atu inuu ku bilaabo qofku biluulaa tii horeysay duhur iyo casar haddaad soo duhur iyo casar haddaad soo raraysid oo salaadii duhur xilligeeda a keenaysid maxaa shardi ah duhurka horta inaad ku bilowdo duhurka ku bilaabaysaa albada'atu biluulaa inaad tan koowaad ku bilowdo so kow maah ljamci in labada aad isku darayso inaad niyeysatid fiihaa tan koowaad intaa ku jidhid ljamci in aad labadii salaadood isku darayso yaah oo wakhtigii hore aad wada keenayso inaad niyeysatid fiihaa tan hore intaa ku jidhid intaa tan hore hee ku jidhid waalmuwaalaatu iyo in la xiriiriyo baynahumaa labadii salaadood wa dawaamu cudri cududaarkii loo soo hormariyeyna waa inuu jiraa weli oo uusan dhammaan afartaa masalo aysan kaa lumin garow waa ka baxday bohaasaa u socotaa soo maa yaah adoo meeshan la yidhaahdo dongoraya maraya duhurkii baa soo galay waxaa kuu bannaan duhurka iyo casarka inaad hee isku keento duhurka iyo casarka inaad maadaama musaafir tahay diinta islaamku diin raaxa oo barwaaqa oo nasniina oo qofka aan dhibaynin waxaa lagu ogolaaday casarkii xilligii aad wakhtigii sugi lahayd markaad duhur ka tukato inaad casarka ku xujiso warkaama ku dhacay laakiinse shuruud buu leeyahy koow waxaa weeye tan koowaad inaad ku bilowdo horta tee labada horeysa duhurka inaad ku bilowdo albadaa'atu bilula macnaa sidaa waa inaad duhri ku bilowdaa markaad duhurkii tukato duhurka dhexdiisa yaah ama markaad duhurka xihanaysa niyeyso salaadan duhurka ah markaad tukatid inaad kaloo tukanaysid salaaddii casirkaa soo horumarsatay qalbiga ku qabso amase intaa salaada duhur ku jirta dhexdeeda waa inaad niyadda ku qabsataa salaaddii casarna inaad inaa hee inaad soo raraysid oo aad keenaysid xilligii duhurkaa keenaysid miyaa socotaan walmuwaalaatu bin in la wada xiriiriyo markaad duurkii asalaamu calaykum raxmatullah asalaamu calaykum raxmatullah aad tiraahdid yah inaa haddana u kacdo salaadii casar inaad tukato soo saddex masalad maaha masalada afraad waxa weeye dawaamul cudri cudurdaarkii sababay inaa casarka soo rarto oo xilliga duhurka aad keento soo cudurdaar ma jiro karo cudurdaarkii safarka ahaa tusaale ahayn waa inuu weli jiraa waa inuu hee weli cudurdaarkii adaa haysataa afartaa mas'alaad ka hubinaysa dadka safra waaya kaas maxaan yaqaanaa jamcu taqdiim faslun shuruudu jamci taakhiiri jamcu ta'khiirka shuruuddiisa kanna kii hor waaye markii duhur iyo casr la jamcinayo taqdiim maxaa laga wadaa xilligii duhurka in la wada keeno soo maa taakhiirna maxaa laga wadaa xilliga casarka in la wada geeyo yacnii duhurka xilligiisi ma tukanaysid waa iska nasanaysaa duhurkii waa qaadaysaa markuu casar soo gala ayaad hee ayaad tukanaysaa duhurkii warkama ku dhacay marka waa rartayo taakhiir waxa weye dibdhigid jamacii geyntii dibdhiga ma garanaysaa gadaal isu geeniya weeyaan shuruudu jamci taakhiiri jamcu taakhiirka shuruuddiisu itnaani waa labo labo weeyaan kow niyatu taakhiiri dibdhigid inaad niyeysatid niyatu ta'khiiri dibdhigid inaad niyeysatid yaah niyatu ta'khiir maxaa weeye dibdhigid inaad niyeysatid waqad baqiya ayadoo ka har oy ka harsan tahay min waqtil uulaa salaadii hore waqtigeedii maa yasacu ahaa in ku filan oo la tukan karo waa shardiga koowaad wa dawaamu alcudri cududaarna in uu jiro wa dawaamu alcudri cududaarkii inuu sii baaqi yahay ilaa tamaami thaaniyati ilaa tan labaad laga dhammaystirayo warkama ku dhacay laba shardi weeye marka haddii aad safar gashay salaadii duhur iyo salaadii casar waxaa ku samayn kadhaa wax loo yaqaano jamcu taqdiim horaa usoo sharaxna maxaa kaloo ku samayn kadhaa jamcu ilawa darsiga maxaa ku samayn kadhaa jamcu hee meela socotaa niye jamcu taakhiir jamcu taakhiir marka laba shardi baa lagaa rabaa kow haddaad salaadii duhurka ahayd aad damacsan tahay inaad xilligii casarkaa u rarto shardi koowaad waxa weeye inta xilliga duhurka lagu jiro waa inaad niyeysataa salaadii duhurka inaad raraysid warkama ku dhacay yah waa inaad qalbiga ku qabsataa hee salaadii duhurka ahayd oo xilligan aan tukan lahaa waxaan u raray xilligii casarkaa u raray inaad tiraahdid qalbiga ay gashatid baa ladhaa muxuu diidayaa intaas ka hilmaamtay casarkii markii la gaaray oo casarkii laadinaa tiraahdo ha duhurkii ma soo tukan mushkila male haddaan jamcu taakhiir ka dhigayaa arrinkaas suuragal maa maxaa la rabaa salaada aad raraysid oo gadaal aad geynaysid inta wakhtigeedu joogo waa in aad niyeysataa inaad rarayso warkama ku dhacay haddaadan niyeysan inaad rarayso xilligaas oo aad iska ilowdo xilliga casarka haddaad tukato qalle noqonaysaa qalle salaad wakhtigeedu dhaafay bay noqonaysaa warkama ku dhacay haddii laakiinse aad markii duhurka la joogay aa niyeysatay salaadii duhurka ayd hadda aan tukan lahaa waxaan u raray salaada casr xilligeedii markaas duhurka xilligaa aad tugtaa qallan ma noqonayo muxuu noqonayaa waa salaada waktigeedii jooga weeye adaa weeyaha weli markaama ku dhacay yaah waa kaa shardiga ka koowaad weeye shardigal maxaa weeye wa dawaamu lcudri cudurdaar waa inuu jiraa ilaa tamaami thaaniyati ilaa tan laba laga dhammaystirayo yaah salaadii eh, eh, casar ba labadii ragcadood labadii suugaysa soo ma ahayn yah labadaas salaadood salaaddii koowaad intaad tukanaysid yah intaad tukanaysid salaaddii koowaad oo aad ka baxdo oo tii labaad aad gasho oo aad ka baxdo intaa waa inaad weli safarkii ku jidhaa warkama ku dhacay weli safarkii waa inaad ku sii jidhaa haddaad safarkii ka baxdo hee salaadaad qallay noqonaysahay ma ahan adda ma aha adda maxaan ku sheegnay horta addaaun maxaan ku sheegnay addaa yaah maxaan ku sheegnay adaa yaa hurdaa waa la hurdaayey maxaa la hurdaa ka jawaab su-aasha addaa maxaa la yidhahdaa salaad waktigeedii dhexdeedii lagu tukaday soomaalia waktigeediio joogabaa la tukaday qadaana maxaa la dhahaa salaad wakhtigeedii wakhti aan ahayn la tukaday ayib hadda maxaanu ihi marka jamcu taakhiir maxaa loo sameeyey salaaddii duhurka ahayd baa la raray hagee la geeye casar markii duhurka lagu jira haddaadan niyeysan inaad salaadii duhurka aad rarayso xilliga casarka haddaad iska tukato duhurkii ma adaaba maya qallo weeye laakiinse inta duhurka lagu jira haddaa niyeysatay in aan salaadii duhurka ahayd u rarayo xilligii casarka markaa salaadii duhur xilliga casarka adoo tukanaya bay adaa tahay weli maxaa yeelay markii la jamcinayo salaada waktigeedu waa isleeyahay warka ma ku dhacay labadaas mkadaa laga qabanaya waa in la xifdiyaa marka shuruudu qasri salaadaha in la gaabiyo shuruudeedu sabcatun doowey salaadaha in la gaabiyaay toddoba shardi baa u yaal kow an yakuuna inuu ahaado safaruhu safarka qofka uu ku jiro marxalatayni laba marxalo laba marxalo waa miqyaas iyo magaranaysaa masaafo waagan la isticmaali jiray haddaan iska bedelno kilomitr ka dhignaa soo ururine laba marxalo waa siddeetan kilomitr meeshaa u socotid waa inay kuu jidhaa siddeetan kilomitr waa shardiga koowaad safarkaa ku jidhid soo tuulo ma socotid s magaalo ma socotid magaaladaasi ugu yaraan waa inay siddeetan kilomitr kuu jidhaa wixii ka yar salaad lama gaabin karo warkaan ku dhacay adoo layo u socdo salaad ma gaabin kadhid saasoo maaha jalam adoo u socdo jalam eh, aka yartahay siddeetan kilomitr yaa waa kaa adoo bohaaso u socda intee kilomitr bohaaso shan boqoloo kilomitr bay gaaraysaa siddeetan kilomitr buu shardigu ahaa sooma dhaafin waa loo jamcinaya waa la qasrinaya salaadii waa la gaabin karaa markaa ma ku dhacay an yakuuna safaru qofka safarka uu ku jiro salaada uu ku gaabinaya waa inuu yahay safarku marxalatayni midhee sideetan kilomitr inuu yahay waay kitaabta ku faahfaahin doonaa faahfaahin dheer buu ubaahan wa an yakuuna mubaaxan safarkaasi waa inuu yahay safar bannaan safar caasinimo waa inuusan ahayn addoonkii kii lahaa ka cararay islaantii ninkeedii ka xanaaqday oo gardarada uga xanaaqday magaalo kalena u safartay intay xanaaqday isagoo waxba ku samayn safar casiyaan ah ay ku jidhaawo macsiya loo ogolaan mayo inay gaabiso salaad warkama ku dhacay yaa wakaan wa an yakuuna mubaaxan mubaax waa inuu yahay safar wuxuu u socdaa shaqo shaquu kasoo qabanayaa meeshii islaambu kasoo mehersanaya dadoona safar cibaadaha buu u socdaa iyo xajku u socdaa hadduu rabo soo maa wakaa waalcilmu qofku waa inuu og yahay bijawaasi alqasri salaada in la gaabiyo inay bannaanta waa inuu og yahay ogaal waa inuu u sameynaya dadkii iska gaabsanaya hadduu arko annaga iska gaabiye salaad u gaabsami mayso waa inuu cilmigeeda og yahay yaqaanaa salaadan in la gaabin karo salaadaha la gaabin kara iyo kuwaan la gaabin karin warkaama ku dhacay waa inuu yaqaanaa waniyatlqasri salaada inuu gaabinayo inuu niyeysto cinda alixraami markii hee uu xiranayo salaadii duhurka markaa istaagtay maxaa niyeysanaya duhurka ficilkii salaada salaadu inay waajib tahay salaad duhurana tahay soo maahayn intaa markuu niyeysto waa inuu ku daraa inuu gaabinayo salaadii markaa ma ku dhacay niyadda waa inuu raaciyaa masalada ma fahamsan ku hadlayo yah usallii farda salaati duhuri qasran oo kaleeto intaanu qalbiga gashtaa waxaan tukanayaa faradkii salaada duhur anoo gaabinaya qalbiga waa inuu gashtaa intaa hadduusan qalbiga gashanoo iska xidho allaahu akbar asagoo gaabnidii aan qalbiga gashan ma gaabin karo afartii buu tukanayaa warka ma ku dhacay wa an takuuna waa inay tahay asalaatu salaadu rubaaciyatan mid afar afar ah salaadaha la gaabin karo waa salaadaha afar afarta ah salaaduhu shan xabo sooma ahayn salaad subax lama gaabin karo awal laba ahayd labadeeda la tukanaya salaada maqribkana lama gaabin karo saddexdeeda caadi loo tukanayaa salaad saddexa kaloo soo hadhay duhurka iyo casarka iyo cishaha afar afar soomahayn ayaga waa la gaabinayaa meesha afar ahayd labaa laga dhigayaa qasrigu waa kaa in laba laga soo dhigo wey warkaama ku dhacay wa dawaamu safari safarkii waa inuu sii jiraa ilaa tamaamihaa ilaa salaaddii aa gaabisay aad ka dhammaystiraysid warkaama ku dhacay salaaddii aa gaabisay adoo ku jira waa inaadan hee muqiim noqon waa inaadan qof degay oo nagaadi aadan noqon warkaama ku dhacay waa inaa weli safar ku jidhaa macnuhu waa inaa weli hee safar ku jidhaa meeshii la dhihi jiray ii sheeg donkor iyadoo marayabaa salaadii duhur iyo casar baa sukaa qabtay yacni salaadii duhurka iyo casarka duhur xilligeedii baa maraysay casarkii baa keentay maxaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa salaadii duhur xilligeedii baa adoo maraya maxaa mesha magaceedii dangaraya adoo maraya salaadii duhur xilligeedii maxaa samayn kadhaa inaad salaadii casar hee aad soo rarto maxaa samaysa markaa wax loo yaqaano jaamicu casarkii baa soo rartay maxaa keentay xilligii duhurka maxaa samaysay jamcu taqdiim markaa jamcu taqdiim samayso musaafirna sama tihid maxaa kaloo ku bannaan gaabin gaabin oo ku bannaanta marka waxaad ku daray kartaa jamaca inaad samaysid iyo inaad gaabiso salaadii marka maxaa samaynaysaa duhurkii baa xiranaysaa markaa duhurka xiranayso waxaa niyeysanayaa salaad waajiba oo duhura oo gaaban intaa markaa niyeysatid maxaa kaloo la niyeysanaysaa casarkiina inaad hee soo raraysid intaa markaas salaadii duhur laba xabaa tukata waa ka baxday assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa kacaysaa casar baa waa qimanaysa allahu akbar allah ashhadu an laa ilaha markaa waa qimatid casarkii baa niyeysanaysaa salaad gaaban oo waajiba oo casara inaad tukanaysid oo aan soo hormariyey warkaa ma ku intaas baa qalbiga shantaasa kadibna waa xiranaysaa salaadaada meeshan wax la iska xirto ma jiraan sidaadaba waa inaan leen leeyihiin walaa an yaktadiya waa inuusan ku xiran qofku bimutimin mid dhammaystiraya salaadii fii juz'in qayb ka mida ah min salaatii salaadiisi walaa an yaktadiya waa inuusan ku xiran bimutimin mid dhammaystiraya fii jusi salaadiisa fii jusin qey oo min salaati salaadiisa ka mid ah adigaso martina salaadda gaabisid yaah masaajidkii tuulada ku yaalay oo jamaacadii tuuladaas isaga tukanaysay oo duhurka wadaacada iska tukanayey maxay tukanayaan ayagu dadka tuuladata maxay tukanayaan duhur afar xabaa sooma ahayn haddaa rabtid inaad qasri la timaadid ha ku xiran salaadooda maxaa yeele haddaa ku xiratid qasri waa dhammaada afartaa tukanaysaa ilaahoo maataxyada ku dambaya kusoo gaadhid marka marba haddaa qasri tukanaysa maxaa lagaa rabaa inaad imaa adigu ciid dad aad wadato aad qasri tujiso adugu aad tujiso oo qasri aad u xirato iyo imaa inaad cilladaada hee ku tukato haddaad kuwo salaadooda dhammaystiraya ku xiratid salaaddii hee waa dhammaystiraysaa qasri ma jiro warkaama ku dhacay toddobadaa shardi baa leedahay siddeetan kilomitir safar bannaan inaad qasriga taqaanid inaad magaranaysaa niyadda geshatid markaa xidhanaysa salaadda salaadu waa inay tahay afar le safarku waa inuu weli joogaa haye cid salaada dhammaystiraysana waa inaadan heede ku xiran salaada intaa meela socotaa faslun hadda maxaan soo dhaafnay saddex salaadood soo dhaafnay koo waxaan soo dhaafnay jamcu taakhiiri jamcu taqdiimi maxaan kaloo soo dhigannay afar shardi buu ley jamcu taqdiimku jamcu taakhiiri muxuu leeyahay laba shardi alqasru qasru saacati faslun shuruudu ljumucati jumcadaan gelina haddana jumca ayaa lagu leeyahay seese loo tukanayaa shuruudu ljumucati sittatun jumco in la tukado oo la helo meeshaas ay ku waajibtaahi lix shardi baa ka xiga meeshaas in jimco lagu tukado ay ku waajibta maxaa ka xiga lix shardi kow an takuuna kulluhaa an takuuna inay ahaato kulluhaa jumcada oo dhami fii waqti duhuri waqtigii duhurka wada dhacdo salaada jimcada xilligee la tukanayaa xilligii duurka la wada tukanayaa ah. xilliga duurka ka hor xilliga duurka muxuu ka bilaabanayey muxuu ka bilaabanaya zawaalish shamsi ereybixinada waa inaa qabataan fiqiga zawaalish shamsi ilaa masiiri dilli mithlayn soomahayn masiiri dilli zawaali shamsi markasta waxa laga jaro ilaa masiiri dilli mithlayn ilaa qofka iyo hooskiisu ay isla ekaadaan labadaas inta udhexaysa duhur baa jooga xilligaa duhurka waa inay salaadii jimcadu dhex dhacdaa kow ma tahay yaah an takuuna kulluha dhammaan waa inay ahaataa fii waqti duhri koow wa an tuqaama waa in salaada lagu tukadaa jimcada fii khudati albaladi magaalo dhisan waa in lagu dhex tukadaa khuda waxa weeye magaalo dhisan guryo caadiya ka dhisan yihiin oo aan la rarayn magaalo guryo aan la rari karin ay ka dhisan yihiin warkaama ku dhacay yaa tusaale reer baadiyuhu guryahooda suma dhistaan soo gurya ma dhistaan dadka baadiyaha degan laakiinse guryahooda maxay kaga duwayiin kuwa magaalooyinka markii la guuraya maxaa la samaynayaa waa la rarayaa markaa salaada jimacadu waxay ku waajibtaa meel hee guryaheedu ay daa'im yihiin oo guryahooda caadi loo degan yahay aan la rarayn korkaa ma ku dhacay fii khudati ilbaab macnuhu waa sidaas magaalo dhisan waa in salaad lagu tukadaa saddex wa an tusallaa salaada jamcada waa in la tukadaa jamaacatan jamaaca lagu tukadaa salaada jamacada waa in la tukadaa jamaaca shardigaas jamaacadu maxay ka mid ahayd afartii waxyaa afartii salaadood oo aan jamaac hee bilaa jamaacada aan laogolayn soo ma ahayn shardigii waa kan salaada jamacadu jaamaca la-aan ma shaqayso markaa fahamti yaah magaalada weyne hadday shan nin joogaan salaad jimca la tukan mayo hayl jamac ma joogo markaama ku dhacay wa an tusallaa jamaacatan jamaaca waa in lagu tukadaa haddii salaad jimcada laga baxo masaajiga adoo yimaaday salaad jimcada adoo laga baxay baa masaajiga timaada jamaaca miyaa haystaa jamaaca ma tukan kadhid maxaa tukanaysaa afar xaba oo duhraa tukanaysaa maxaa yeele shardigii jamacada muxuu ahaa jamaaca in lala tukado marta markays wa an yakuunu waa inay yihiin jamaacada ala tukanaysid cidda jamaaca jimcaha roogaysa waa inay yihiin ugu yaraan arbaciina afartan axraaran xor ah oo aan addooma ahayn dukuuran lab ah baaliqiina qaangaara ah mustawdiniina meesha degaan oo degaan ka dhigtay degaan oo meelna aan oga socon kow dadka in dadka jumacada ku waajibaysa wada nooceeya waa inay afartan qof yihiin meeshii afartan ka yar jimacada ma tukan karo labo axraaran waa inay xor yihiin afartanka qayb addooma hadday ku jiraan lama tukanayo jimcadii warkaa ma ku dhacay labo dukuuran lab waa inay wada yihiin haddii tobanna gabdha yihiin soddonna rag yihiin jimcadii ma waajibin meeshaas warkaa ma ku dhacay axraaran dukuuran baaliqiin waa qaangaar yihiin dad qaangaare waa inay yihiin haddii ah, labaatanna ciyaar tahay toban jira toban jira ah waan qaangaarin labaatanna rag waaweyn tahay jimcadii hee ma waajibin mustawdiniina deegaan ah kii musaafirka ahaa iyo kii islahaa waddankaaga isaga laaba iyo waa inaysan ku jirin afartan meesha degaan ahaan u degan oo meelna aan oga socon baa la rabaa warkama ku dhacay waa meesha ugu yar ka ansaxayso wixii ka badanta way badan tahayba oo malaayiin hadday timaado waa waraganimo laakiinse meesha ugu hoose ay ka ansaxayso weyaan wa allaa tasbiqaha waa hormarin walaa tuqaarinaha aysan la siman jumucatun kale fii daalika alberdi magaalada dhexdeeda magaalo hadday kooban tahay oo dadku aysan badnayn yaa jimcadii aad tukan lahayd jimco kaloo laga hortukaday waa inaysan jirin mar haddii jimca laga hortukaday taasaa jimcanimadii qaadatay aduu duur iska tuko shardigu muxuu yahay magaaladu waa inay magaalo yar tahay oo hal masjid loogu talagalay jimca in lagu tukado warkaama ku dhacay waagii hore xilligii hore dadku magaalo walba hal masjid bay lahayd jiray ku tukan jireen masaajida yarka oo dhan waa lasoo xiri jiray kaasaa lasugu imaanay marka ma ku dhacay marka magaaladii marka sidaasoo kale ahay dadkeedu hal masaajid uu qaadayey haddii masaaji kale jumcadii laga hor oogay yaa ama isku mar ay wada galeen maxaan leenahay jimacadiina xagga iska dhigo duhur tukada maxaad tukanaysaan duhur tukada haddii masaajidka aad joogta jimcadiis laga hormaray shardigu muxuu yahaan yidhi magaaladan waa inay hal jimcohee dadkeedu isugu imaan karaan laakiin dadku hadday farabataan sida garow oo kale tirabeel noqdaan dadku yaah hadda inta masaajid qaadi kartaa la eegayaa haddii toban masaajid ay qaadi karaan midkoodii tobnaad laguma soo dari karo markaa ku dhacay haddii labaatan masaajid dadkay ku filan yihiin inay qaadaan mid labaatan kudaa laguma dari karo marka dadka in la qiyaaso oo la fiiriyo wey marka meeshii halka masaajidka ku filnayd waa in masaajid kalayn jumcadii hee uusan ka horgelin hadduu ka horkalo kaasaa muxuu qaatay magaaladii jumcadeedii qaatay waa in asagu iska tukadaa duhurkiisa walaa yuqaalinahan maxaa weeye waa inaysan iskumargelin hadday isku mar galaan labaduba ka kacbay ay noqonayaan waa in duhur la wada tukadaa warkaa ma ku dhacay haye fii dalika albeled wa an yataqadamaha waa inay ka hormaraan labadii racadood oo salaada jumcada waa in laga horeysiiyaa khudbataani laba khudbadood in laga horeysiiyaa laba khudbaba hee laga horeysiinayaa faslun waaya arkaanu lkhudbati khamsatun jimcada waa nagu waajibta soomaayn gar waan ku fiirinay saada duhur baa la tukadaa xilligeeda magaalada dhexdaa lagu tukadaa soo maa yaah marka xagga maxaa ku baxaya inaa hidaraaciyo ku tukato iyo iisheeg iyo meelaha magaceedi dareella iyo meelaha ku tukatid jimca ansixi mayo kama ku dhacay soo aad magaalada waa ina timaada haye tusallaa jamaaca afartan ka badan baa la tukadaa rag weeye qaangaara oo magaalada degan magaranaysaa jimacooyinkii waa fara badan yihiin laba khudba waana ka horeysaa khudbooyinkaa soo gaarna hadda khudbadiisu arkaan bay leedahay marka la khudbadeynayo laskama khudbadeynayo arkaan baa u taala kow arkaan alkhudbati khamsatun arkaanta khudbadu waa shan markuu qofki inuu khudbadeeyo rabo shan tiir waa inuu ilaaliya salaadu arkaan ma lahayn khudbaduna arkaantan leedahay koow xamdullaahi fiiha xamdullaahi ilaahay inuu ku mahadiyo fiihimaa labada khudbo in alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinu inuu dhaho waa rukni kama tegi karo hadduu ka tago khudba ma jidho ma fahamti labo wasalaatu cala annabiy sal ly slam nebiga in lagu salliyo labada khudbo sala allaahu wasalama calaa nabiyina maxamed inuu dhaho waa rugni hadduu ka tago labada khudbo ma jirayso khudbadaas saddex waalwasiyatu bitaqwaa alla ka cabsi in laysku dardaarmo khudbadii dhexdeedii waa in labadii khudbadoodba ittaqu llaha tabaaraka wa tacaala oo in la yidhaahdaa waa fahamsamaan yaah ilaahay ka cabsada taqwalaahi taqwo in la tilmaamo waay afar wa qiraa'atu aayatin aayad in la akhriyo taqwada ka hadlaysa min alqur'aani oo qur-aanka ka mida ah, fii ixdaahuma mid ka mid ah. labada khudbadood mid mid ka mida ah, tan horaa fiicaneh waa in aayad ilaahay ka cabsi ku dhahaysa lagu dhex akhriyaa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaaha oo kaleed xaqa tuqaati waa in lagu dhex akhriyaa waa famid soomaa waaya waadducaa'u in loo duceeyo lilmu'miniina mu'miniintiiyo walmu'minaati gabdhihii mu'minaadkaha fil akhiirati khudbada ugu dambaysa labada khudbadan dambe in muminiinta loo duceeyo allahuma kfir lilmuminiina walmuminaat duca in muminiinta loo duceeyo aakhiradooda anfacaysa yaah rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana taasoo kale afarta shanta arrinaa la iska rabaa in ilaahay la mahadiyo nebiga lagu saliyo in cabsida laisla daarmo aayada cabsida kaalase la sheego dadka loo duceeyo warkaama ku dhacay shantaas waxaa la rabaa in ugu yaraan laga helo khudbadii okay faslun shuruudu lkhudbatayni casharatun khudbadii intaan la gelin arkaanteeda waa kuwan markii la galo baa la iska rabaa arkaanta yaah intaan la gelin khudbada maxaa lagaa rabaa qofkii khudbadeynaya maxaa laga rabaa rukni muxuu ahaa baan soo sheegnay haye maxamed rukni muxuu ahaa baan idhi rukni muxuu ahaa qofku markuu meesha hawsha dhex galo waxyaabaha waajibka ku ah shardina maxaa weeye intuusan hawshay gelin waxyaabaha waajibka inuu sameeyo warkaa ma ku dhacay shuruudul khudbateyn marka intaan khudbada la gelin shuruudda la iska rabo kow casharo weeyaan addahaaratu can ilxadathayni labadii weesa labadii magaranaysaa xadad ee weesada la jebinayay ama qubayska waajibinaya qofku inuu daahir ka yahay al asqari kii yaraa waa kii weesada waajibinayey wal akbari kii weynaa waa kii waajibinaya hee qubayska waajibinaya watahaaratu inuu nadiif ka yahay cani najaasati najaasadii fi thawbi marada iyo walbadani walmakaan jirkiisana waa najaasadiisa ku ooniye maradiisii meeshuu taagan yahay soo laba maa wa satrulcawra cawradiisu inay asturan tahay waalqiyaamu cala alqaadiri hadduu awood u leeyahay inuu istaago inuu istaago ayaa magaranaysaa shardiga waljuluusi inuu fadhiisto baynahumaa labada khudbadood dhexdooda fowqa tumaaniinati salaati salaada xasiloonideedii xoogaha wax ka yara badan salaada xasiloonideed maxaa ahayd maxaa marka la qiyaasa maxaa loo qiyaasi jiray qadra subxaan allah soomaahayn qadra subxaan allah wax ka yara badan buhee waa inuu labada labada khubadood yara fadhiyaa marka waxay yidhahdeen culimmadu qadra suurat alikhlaas bismillaah qul huwa axad allahu samad lam yalid lam yulad soo jeedaan suurat ikhlaas in la eg inuu fadhiyo baa laga wadaa fowqa tumaaniinati warkaama ku dhacay waalmuwaalaatu baynahumaa in labadii khudba la xidhiiriyo waalmuwaalaatu iyo in la xidhiiriyo baynahumaa labada khudboo wada socda iyo wa bayna salaati iyo salaadii marka khudbadeenka aad gasho salaada dib ha usii dhigin cala duul salaaddii hore ka gal haddana wa an takuuna labada khudba waa inay yihiin bilcarabiyati ina carabiga ku baxaan labaduba labaduba hee waa in carabi lagu akriyaa arbaciina afartan qof waynu maqshiyaa afartan inta ugu yareed ma ahayn inta ugu yaroo jimca ku ansixi karo waa afartan rag ah oo qaangaar oo caqli leh oo magaalada degan afartanka ugu yaraan waa inuu maqshiyaa khubada wuxuu akrinayay hadduu maqashiin waayo khubadaas waxba kama jiraan wa an takuuna waa inay ahaataa kulluhaa dhammaanteed khudbadii fii waqti duhuri xilligii duhurka waa inay wada dhacdaa waa inaysan duhur ka hor iyo duhur kadibna waa inaysan dhicin weeyaan marka xilliga duurka lix saac ilaa lix saac i barmiya xilliga duhurka horta yaa xilliga duhurka ma intaasa yaa lix saac ilaa lix saac i barmiya xilliga duhurka maya waxayna fahamtaa dad waxba haystaan duhurka inuu yahabe soddonkaa daqiiqo maha soddonkaa daqiiqo duhur duu qoraxda wareegto ilaa waa laba saacadood iyo xoogaa duhurka xilliga duhurka sideedaba inasa u fahamtaa hmm. intaasna waa shuruuddii shuruudda in la ilaaliyaa loo baahanya kitaabuljanaa'isi dadkii aakhira loo diray dadku way dhimanayaan soo maaha waa la socdaa dadkii aakhira markii loo diro dadkii oo noolnool salaadoodan ka soo hadalnay dadkii dhintayna see ayaga loo maareynaya hawshooda qofkii inuu dadaala la rabaa adduunka intuu noolya uusan siin adduunka hawshiisa waa laga tegaya adduunkani adduun lagu waarahayo ma aha warkama ku dhacay qof waa inuu marka xisaabtamaa geeriyana jidho waa inuu yidhaahda maantay baa fursad haysataa biri meelna kuma ogid birina hee meel kuma ogin biniaadamku waa saddex maalmood maalin soo tegtay ayaduu tagtayba maalin soo socota inuu gaariya war uma hayo muxuu joogaa maalinta uu dhex taagan yahay buu haystaada taa inuu ka faa'iidaysto wuxuu qaban karo akhrin karo dhigan karo faa'iidayn karo caawin karo waa inuu ka soo qaadaa maanta uu joogo bes inuu haystoba hadduu habeen biri hadduu gaaro fadli alla u galay weeye waa loo naxariista saadam hadduu gaaro waa fadli kale waa lagu qaban karaaye faslun alladii midka yelzamu waajibka u noqonaya lilmeyit qofkii dhintay in loo sameeyo arbacu khisaalin waa afar arrimood afar arrimood qofku markuu dhinto in loo sameeyaa waa fardu kifaaya fardu hee kifaaya yacnii bulshadii haddaysan afartaa qof meydka u samayn waa la wada dembaabayaa macnaha sidaas kow qasluhu in la dhaqo in la dhaqo meydka loo qubeeyo wa in la kafmo wasalaatu calayhi in lagu tukado wa dafnuhu in in la aaso warkaama ku dhacan in la aaso afartaas waxyaabaha waajibka waa in meydka loo sameeyo ah. faslu haddaba see see loo see loo dhaqayaa meydkii waa kan xabad xabad buu qabsan doonaa sheikhu aqalul qusli qubays meedka lagu qubeeyo waxa ugu yar tacmiimu badanihi jirkiisa in la wada gaarsiiyo bilmaa'i biyihii warkaama ku dhacay dabcan marka loo istinjeeyo galoofis buu xiranayaa qofku sidaba meed haddaad dhaqaysid gacantaada oo waxba aan kaa xigin meedka laguma dhaqo meedkan waxuu dhinta garanba maysidba xanuun aan laba garanay inuu dhintaa dhici karta haddaa marka gacantaada ku taabatid khatar baa ku suganta markaa fahmi soomaan teda kale xagga dadnimadana qofkan waa dhaqaysaa cawradiis ha dhaqaysaa jirkiisa dhaqaysaa waa inaa xirataa hee golofis waa inaa xirataa dadkii hore marka maryay xihan jireen haddana golofis baa jira warkaama ku dhacay marka qofka waxaa la tacmiimu badanihi jirkiisa in la wada gaarsiiyo bilmaay biyi waa markii loo istinjeeyey kadib de istinjee waa laga rabaa tacmiimu maalinkii markii aan soo marin qubeyska waajibkaa ah, maxaa ugu yaraa laba laba laba laba runi buu lahaa soomahayn kow muxuu ahaa waa fiicantay niyatu tahaarati in qofkani uu niyeysto inuu isdaahirinayo janaabad ka daahirinayo yaa sheegay laba maxaa weeye tacmiimu badanihi bijamiici albasharati washacri soo maahayn jirsi inuu egaarsiiyo hadda marka niyadii waa laga tegey meydka maxaa waajib oo keliya maxaa ugu yar in jirkiisa biyo la wada gaarsiiyo maxaa wa akmaluhu waxaa ugu dhammaystiran qofka in magaranaysaa lagu dhaqo an yaksila qofka inuu dhaqo sawatayhi labadiisa cawre horta in lasoo dhaqo labadiisa cawrhee in la dhaqo qofka waa lasoo kicinayaa dhabarka lasoo qabanayaa caloosha laga salaaxaya xoogaa waa la tuujinayaa inay wax kasoo baxaanaya in kale kadib galofskaaga xiranaysaa waa u istinjeenaysaa warkaamaa ku dhacay shaqadaas waa shaqadii koobaad wa an yusiila inuu ka tirtiro oo ka suuliyo alqadaa wasakhdii min anfihi sanka kaga jidhay sankaiyo ilkahaya wixii wasakoo kaga taala inuu ayadana ka suuliyo ka tirtiro oo ka dhaqo soo shaqo labaad maa wa an yuwadi'ahu inuu u weeseeyo sidii wuduu'a salaati soo garamaysaan weesadii salaadoo kale inuu u weeseeyo gacmaha u dhaqo magaranaysaa afka biyo ugu shubo magaranaysaa kasoo saaro sankasaa biyo ugu mariyo wejiga u dhaqo labada gacmood dhaqo dhegaha madaxa umasaxo dhegaha umasaxo kida lugaha laba luqomiidka dhaqo bidixda u dhaqo weesada caadiga ahayd inuu u weeseeyo intaa markuu u sameeyo wa an yudallika inuu marmariyo qofkii markuu bisidri geedkii gobka ahaa yacnii geed goba sakeelkiisibuu biyo ku shubanaya geedkii gobka ahaa soo garamaysaa gobka geedkii gobkahaa buu ku shubaya biyihiiyo geedkii gobka leh ayuu ku dhaqaya yudalig maxa waye inuu marmariyo marka an yudalliga inuu marmariyo hee bisidri asagoo sidri isticmaalaya yacni biyihii buu marinaya asagoo hee geedkii gobtaha isticmaalaya waa shaqada eh, magaranaysaa ku xigta marka sidii de qofka markuu weysta saabuunkuma qubaysto wuxuu saabuuntu ugu jiraa waa in markaa geedkii gobkaha ugu qubeeya kow kadibna wa an yasuba waa inuu ku subaa almaaa biyihii calayhi korkiisa alaaan saddex saddex maxaa laga wadaa hadda biyo oo goblesa muusan kusoo dhaqin waa kowdii haye kadibna biyihii gobta ahaa inuu biyo ka raaciyo waa labadii soo laba maa saddex markii geedka gobtii iyo biyihii laga raacinayo nadiif ka noqdo inuu biyo nadiif oo cad oo khaalis ah kadib ee eh, qofkii uu ku shubo oo uu qubeeyo intaasoo la isku daray hal qubays baa la dhahaa warkama ku dhacay intaasoo isku daray maxaa la dhahaa hal qubays haddaan mid labaa samaynaysid saanoo kalaa u samaynaysaa haddana haddaan mid saddexaa samaynaysid saanoo kalaa u samaynaysaa marka halkii qubaysa maxay isugu jiraa saddex markii loo sinjiyo loo weysasaya kadib hee in mar lagu qubeeyo geedka gubka ahaa kadibna markaa mar labaad looga dhaqo kadib markuu markii gubtii iyo dhaqidii labaad la mariyo saddex in biyo caadiyahee loogu shubo oo loogu qubeeyo intaas maxay isku noqonayaan qaslatun waaxida hal xaba waay ma ku dhaca wakaa waaya marka qaslada koowaad waa bisidrin qasladaad maxaa weeye musiilatun waxay meesha ka saaraysaa gobkii ta saddexaad waxa weeye maaun khaalisun biyo saafiya faslun aqalulkafni qofki waa loo qofkii maxaa loogu sameeyey waa loo kaf waa loo qubeeyey halkaasuu yaala asagoo nadiifa aqalul kafni kafan waxaa ugu yar thawbun hal maro oo yacummuhu wadagaadha hal maro wadagaadha haddii lagu qofkii lagu kafmo oo ku filan tahay wa akmalhu waxaa ugu badan lirajulu ninkii halaathu lafaa'ifa saddex go'oo waaweyn saddex go go' la dhigayaa dadkaabaad saarayaa kan jirkiisa xigaya baa lagu koraysiinaya qofkii baa la duldhigayaa marka saddex go oo waaweyn baa ninka loogu baa ugu badan in hee in hadduu eebba kuronaado lagu kafmo walilmar'ati qofkii dumarka ahayna kamiisun dirici lagu kafmo iyo wa khimaarun maradii gabasaartii madaxa loogu xirayey iyo wa isaarun gorgoradii hoose looga xiri lahaa iyo walifaafataani laba go oo waaweyn laba go'o waaweyn haddii laftigeeda saddex go oo waaweyn lagu kafmana sida ninka oo kale aan waxba loo raacinna waa caadi warka maydin dhacay intaasaa gabaadhina loo baartiyanaya faslun arkaanul janaasati janaasada salaaddii hadda loo galay qofkii maxaan samaynay waa soo qabeynay waa soo kafanay xagee keennay masaajidka masaajidka lagu tukadaa fiican qofka waay maxaa yeelay faslun qofkii markii lagu tukanaya marka salaaddii janaasada intee rugniba leedaha toddoba rugni bay leedahay qabo arkaanu salaati ljanaasati salaada janaasada la yidhaahdo arkaanteedu sabcatun toddoba weeye kow anniyatu inaad niyeysatid maxaa niyeysanaysaa inaad mid ku tukanaysid janaaso inaad tukanaysaa niyeysanaysaa warkama ku dhacay qalbigaa gashanaysaa labo arbacu takbiiraatin afar takbiirood in la yimaado waa rugni labaad afar takbiirood in la yimaado saddex alqiyaamu cala alqaadiri kii awooday inuu istaago alqiyaamu istaagidii cala alqaadiri kii hee kii awooday inuu istaag ku tukado salaada sidii salaaddii waajibkeeda oo kaleeto araabicu qiraa'atu alfaatixati faatixa inuu qofku akhriyo alkhaamisu alsalaatu cala alnabiyi nebiga inuu ku salliyo sala allahu calayhi wasalam bacda athaaniyati takbiirta labaad takbiirta koowaad markuu dhaho allaahu akbar isagoo niyeystay inuu janaaso tukanayo wuxuu dhahayaa acudu billahi min shaytaan bismi llah rahim alxamdulilah rabbil alamin faatix buu akhrinayaa takbiir tabaad buu niye allahu akbar yiri muxuu akhrinayaa allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed warka mayan dhacan haye asaadisu waxa weeye adducaau in loo duceeyo lilmeyiti qofkii dhintay bacda athaalithati takbiirta saddexaad gadaasheeda tii labaad faatixe wasalliga nebiga soo maahayn tii laba markuu allah akbar salligu tii saddexaad markuu dhaha allahu akbar muxuu samaynayaa mid ku duceynaya alla xusn muslimka ku taalla allahuma qfir lixayina wamayitina washaahidina oka asaabicu tan toddobaadii markuu dhaho allaahu akbar assalaamu salaama naqsanayaa assalaamu calaykum raxmatullah assalaamu calaykum raxmatullah buu dhahayaa waka faslun aqalulqabri qabri waxaa ugu yar yaah qabri waxaa ugu yar qofkii waa soo aasna qofkii ku tukanay qofkii meeye qofkii dhaqaaji qabrigaa loo wadaa aqalulqabri qabri waxaa ugu xufratun god cidda laga hadlayo qabriga loo wada waa annaga warama fahamtaan masalada cid kala xisaabsanina yaa loo wadaa qabri oo loo diyaarinayaa oo shaqadaa loo qabanaya intayna hadlaysaan kii la geeyey laba geeba intayna hadlaysaana loo tashanaya waxaa laleeyahay saasaa ladiin samayn doonaa qof kastoo diyaargarow qabriga waxaa kaaga horeeya aqaalul qabri camal baa kaaga horeeya maal baan kaaga horeynayo magaranaysa eheltoona aqaalul qabri qabri waxaa ugu yar qofka lagu aasi karo xufratun god taktumu qarinaysa raa'ixatuhu urkii ka soo bixi lahaa qofku markuu dilaaco waxbaa kasoo baxaya neefka marka xagga la dhigo war ka bixi mayo qofkaas urkiisa god qarin kara uusan kasoo gudbi karin iyo wax xufratun god tagtumu qarinaysa raa'ixatahu hee urkiisii wa taxrusahu kana ilaalinaysa wa taxrusuhu kana ilaalinaysa min asibaaci bahalladii bahalladiina ka ilaalinaysa god labadaa shaqa qabanayaa ugu yar god bahalladiina aysan qufi karin urkiina uusan ka soo bixi karin wa akmaluhu godka waxaa ugu fiican yaa oo in laga dardaarmo ay tahay qaamatun god la eg qaamatun istaag qof istaagay iyo wabastatun gacmihiisana fidiyey qof intuu istaagay gacmihiisana fidiyey intee la egyahay waa laba mitir waa laba mitir eh, uu gaaraya qofka markii istaagaa hal dhibic toddoba meelahaas noqonaya markii gacmaha ku daran inteen gaarayaa markaa laba mitir qofka dhexdhexaadkaaha godka ugu fiican oo qof la gelin karaayo waa inuu yahay god laba mitir ah qof istaagay dhexdhexaad ah gacmahana taagay dararka intaa laeg god la-eg baa ugu fiican wayuudacu waa la dhigayaa qofkii khaduhu dhawankiisa waxaa la dhigayaa calaa turaabi ah, ciid baa lagu soo kuusayaa waxaad barkin ku seexataba ciid baa laguu soo kuusayaa dhawaankaa laguu dhigayaa wayajibu waxaa waajiba towjiihuhu qofka in loo jeediyo ilal qiblati qibladii in loo jeediyaa waajib ah haddii qiblada loo jeedin waayo tan soo soctaa ka sheekeen doonta hada kujibt hada bilahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed ajmaciin